إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة الأربعاء الموافق للسابع عشر من شهر الله المحرم عام 1443 لدى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين من تام السنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلسكii laba boqol iyo koobaad ee majaalista marka sharxa koobna kitaab sunna nasaa'i habeenkan waa habeen arbicaa kuna beegan toban iyo toddobada bisha muxaram kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu taxriimi اdami dhiigga xaaraannimadiisa ayaan kusoo jirnay baabka koobaad ayaan kaga sii jirnay xadiidka caawa waxaan bilaabaynaa in sha allahu tabaaraka watacala saddex kun sagaal boqol iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaai caleyh raxmat ullah qaala cubaydullah wuxuu yidhi imaamu nasaa-i qaala cubaydullah cubaydulahi wuxuu yidhi ibn muusa alcabsi mowlaahum ahiqatu yatashayac qaala xadaanaa israa'iil ibn yunis ibn abi isxaaq isabiici wahiqatu tukulima fiihi bila qaadix can simaak ibni xarbin adduhli waa saduuqun hadalna uu ku jira waad ogsoontihiin simaak ibnu xarb can nucmaan bashiirin can nucmaan ibnu salimin athaqafi iqatu weyaan can rajuli nin oo saxaabada nabigeena ka mid a sala allahu calayhi waali wasalam waa qof aanan la magacaabin laakiin saxaabada nabigeenna kulluhum cuduul dhammaantood waa cadilin marka ishkaal ma lahan inaan la magacaabin oonan la dhihin hebel dhib ma lahan weeyaan laakiin keyrkood wixii saxaabada ka soo haro haddii rajul la yidhaahdo waxaa weyaan majhuul ayuu noqonayaa caleyhi marka faraya xadii soo geliy lakin hadduu saxaabi yahay wاsaxaabatu kuluhum cudulun radia allahu tacaala canhum arda radia allahu tacaala canhum waardaahum radia allahu tacaala canhum waraduu canhu soo mahin radia allahu canhum waraduu canhu sidaa weyaan can rajuli oo saxaabada nabigeena ka mid sal sl xadada wuxuu sheegay ama uu sheekay qaala inuu yidhi dakhala waxaa noo soo galay calayna annaga noo soo galay rasuulu llaahi sala allahu alayh wala rasul kale ayaa noo soo galay wa naxnu annagana fii qubatin teendha aan ku sugannahay oo fii masjidi almadiinati masjidka madiina oo masjidi nabiga sal alla alay slam gudihiisa teendha ku taalla annagoo ku sugan ayaa waxaa noo soo galay rasuulkeena sala allahu calayh wali wslam qaala wuxuu yidhi fiihi ay fi lxadiid aw fi lmasjid wuxuu ku yidhi innahu shaniye uuxiya waa la waxyooday ilaya aniga an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo ayaa lii faray xataa yaquuluu ilaa ay ka yihahdaan laa ilaaha ila allah saas ayuu nabig yih sal slm xadiidkii dheera naxwahu xadiidka hore oon soo marnay mid la nooca weeyaan ama la macno ah xadii sagaal boqol iyo kow iyo sideetanaad waa xadii saxiix akhbarna axmed ibn sulayman ruhawi waa xaafid qaala xadaana xasan ibn maxamed ibn caliyan waa saduuq qaala xadaana zuhayr ibn mucaawiya aljucfi waa hiqatun laakinahu rawa can abi isxaaq fi aakhirih waaya وزهير بن معاوية قال حدثنا سماك بن حرب عن نعمان بن سالم قال وxu سمعت أوسا أوس بن أبي أوس الثقفي waa reer ثقيف الطائفي waa صحaaبي جليل ninka rajulka lahaana isaga weeyaan رaضي الله taعالى عنه qال وxuu yihi أوس بن أبي أوس دخل علينا waxaa noo soo gala رasuل ayaa noo so gala صل سلم ونحن nagana في qubatin aan ku sugana وsاaq الxadيiث ayuu kaxeeyey xadيث sagaal boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadيث صحيح أخبرنا محمد بن بشار وبندار وثقة xافظ قال حدثنا محمد جعفر وغندر قال حدثنا شعبة وإمامك قال عن نعمان بن سالم قال سمعت أوسا ابن أبي أوس الثقفي يقول isagoo ayaan ka maqlay ataytu rasuل bn nbi sl slم fii wafdi haqiif haqiif wafdigiisii anoo ku jira oo la socda weeyaan fa kuntu waxaan ahay macahu nabiga ayaan la joogay sal slm fii qubatin teendha ayaan muxuu ahaa kula jiray teendhadana watii masjidku dhex taalay fanaama kadibna wuu saaxday man duul ayaa saaxday io koox kaana ahaaday fi lqubati teennada inta ku jirtayba sida loo sheekaynaya amaba loo hasaaway ayaa muxuu ahaa la wada hurday ayri aniga iyo wahayruhu nabiga wixii ka soo haray anigii nabigu baa marka soo jeednay sala allahu calayhi waali wasalam fa jaaa rajul nin baa yimid fasaarahu waxbuu nabiga ku siray dhegtu wax uu sheegay fa wuxuu yidhi idhab tag oo faqtuluu ninkaas aad sheegtid dil fa wuxuu yidhi alaysa miyuusan shayan kadibna nabigeena hadalkii ay ku noqda wuxuu yidhi alaysa miyuusan ahayn yashhadu mid qira oo ku dhawaaqa an laa ilaaha ila allah ilaa xaq lagu caabudi nuusan jirin ilaahaygii macbudulxaq ahaa mooyane wa annii ana rasuula rasuulka inaan ahay soo kuma dhawaaqayo ninka oo ma qiraayo qaala wuxuu yidhi yashhadu u qiri qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu calayh wasalam faqaala rasul rasulka wuxu yidhi sal ll l slem iska dhaaf farah kala baxa weeyaan uma kadibna qaala wuxuu yii nabigana sal slam umirtu waxaa liifara an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yaquluu ilahay ka yihahdaan laa ilaaha ila allah fain qaaluu haddii ay yidhahdaan laa ilaha illa allah xurima dimaahum dhiigyaalkooda waa la xaram yeelo amaalhum maalkoodana waa la xaaraan yeelo weyaan oo lama ogola in la taabto ilaa bixaqiha xaqeeda kelimada xaqeeda mooyane qaala muxamed wuxuu yidhi waa ninka la yihahdo muxamed ibnu jacfar waa qundar weyaan qultu waxaan ihi shucbata imaamka shucba waxaan ku yidhi alaysa miyaynan ahayn fi xadii xadiidka yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuul lah soogsaa kuma ay oolin qala wuxu yidhi adunuhaa waan u malayna macaha inay la jirtay walaa adri mana ogi yacni taradud ayaa ku jiro lakin xadiidkan haddii xataa taradud uu ku jiro axaadiistaan soo marnay iyo kuwa dambe o imaana ayaa kulliba taradudka meesha ka saaray weyaan ishkaal ma laha marka xadid saddex sagaal boqol iyo saddex iyo sideetanaad waa xadis akhbaranii haarun ibn abdillahi alxamaal waa iqa qala xadaثna cbdالlahi بn bkr albahili iqaة xaafid qala xadaثna xaatim ibn abi صagiirata alqushayri mowlahum waa iqa can nucmaan ibni saalimi can camr ibn aws camr ibn aws ibn abi aws athaqafi weeyaan waa iqa waa taabici kabiir ah qaarna waxay ku sheegeen inuu saxaabada nabigeena kamid sal slm lakin sax ma ahan ana abaahu abiis oo aws ibn abi aws athaqafi aطaa'ifi ayaa qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yihi rasuulka ale sal slm umirtu waxaa lii faray an uqaatila الnaas dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu il ay ka qiraan an laa ilaaha ila اllah uma kadibna taxrumu waxaa xaaraama dimaahum dhiigyaalkooda ayaa xaaraama wa amwaalhum maalkoodan waa xaaraam ilaa bixaqiha kelimada tawxiidka xaqeeda ma oyeen inta kale waxaa weeyaan lama taabanayo kelimada laakiin markay islaamaan kadib wixii ay la imaadaan oo xaq ah oo oy galaan ama ay xaq alla oy galaan oo xad ah ama xaq binaadan ay galaan kadibna waa waxaa weeyaan waa laga qaadi haddii qof ay dilaan waa la dili weyaan abcan haddii waxaa weyaan xoolo ay xadaan waa gacanta laga jari wamaa ilaa dalik haddii ay xiraabo sameeyaan oo burcad iyo mxu jidgooye ay sameeyaan waxaa lagu qaada aayat muxaaraba inama jaza aladiina yuxaaribuuna allah warasulah yascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallamu aw tuqaca aydihim arjulahum min khilaafin anfaw min alard wahaakada sidaa weeyaan ilaa bixaqiha marka aws ibn abi aws athaqafi ninkan waxaa lagu yaqaano caamu ku yahay xadiidka nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam yowma aljumca oo waxaa way inaad ilaahay subxaana wa tacaala maalinta jumca uu nabi aadan la abuuray oo nabi aadan waxaa weeyaan la oofsaday oo nebi aadan waxaa weeyaan eh, eh, eh, maalinta ayadan ay qiyaamada dhacaysa xadiidka ahaa ayuu caamkuyo wariyey radia allahu ta kadib nabigan uu leeyahay faakiruu fiihi min asalaati calay faina salaatakum macruuda ee habeenka jimcada iyo maalinta jimcada inaad igu salisaan aad u badiyo maxaa yeeley salaadiinna iyo muxuu ahaa salligiinna waa lii soo bandhiga ayuu nabig sal allahu alay waslem habeenka jumcada ah, iyo waxaa weya xilliga jumcada ah weeyaan waqtiga jumcada oo mxuu ahaa habeenkeeda iyo maalinteeda iyo in salligii nabigeena la badiyo xadiidkaas nabigeena waxaa ka wariyey aws ibn abi aws athaqafi radia allahu tacaala canhu ardaah waaye xadii saddex kun sagaal boqol iyo hay saddex kun sagaal boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadis saxiix akbarna maxamed bin maxamed bin muthana waa iqatun xaafid qaala xadaثana safan ibn ciisa alqurashi waa iqa can thawr ibn yaziid alkilaaci iqat tabtun rumya biاlqadr can abi cawn abu cawnkan waa cabdullahi shaami acwar waa maqbuul can abi idriis abu idriis waa caaidullah ibnu cabdillaah alkhawlaani wulida fi xayaati الnabiy salى اllah alay slm wakaana caalima shaam bacda abi darda abu darda markuu shaam joogay isagayaa caalimkeed ahaa oo loola noqon jiray fatwada iyo cilmiga wixii loo baahdo markuu geeriyoodayna waxaa ka qaaday caaidullah ayaa ka qaaday oo loo yaqaano abi idriis alkhawlaani abu dris alkhawlani qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay mucaawiya ibna abi sufyaan radia allahu taala arda yakhtub isagoo khudbayni amiir lmuminiin weeyaan wa kaana wuxuu adeeqa ila xadiid inuu axaadiista nabigana sheeg sheego oo dadka aad u sheega aad uma badin jirin saxaabada nabigeena rag badan oo ka mid aha way iska ilaalin jireen aad bay ugu baqi jireen axaadiista nabiga inay sheeg sheegaan maxaa yeele waxay ka baqaya inay been ku dhacaan axaadiistana hadda sidii loo ratibay uma ratibneen si ahaanba waa iska ilaalin jireen kow wa kaana qaliila xadiid can rasul wu ka sal sl qal rasuulkan wuxuu yidhi samictuhu waxaan ka maqlay yaktubu isagoo khudbayna ayaan ka maqlay yaquulu uu leeyahay wa kaana qaliil xadiidi can rasuli sal slm wa kaana wuxuu ahaaday ninka la yihahda mucaawiyan abi sufyaan qaliil xadiidi can rasul rasulka alle inuu xadiid ka wariyay mid aad u yartahay ayuu ahaa qaala wuxuu yidhi marka mucaawiya samictu waxaan maqlay hu nabigeen waxaan ka maqlay yaktubu isagoo khudbayna yaquulu lah samictu rasul rasulka alle ayaan ka maqlay sal qul isagoo lah qaala wuxuu yidhi ninka abu idriis aan ku noqono marka can ibni cawn can abi idriis qaala samictu mucaawiya yakhطubu mucaawiya oo khudbayna ayaan ka maqlay qaala wuxuu yidhi qaaladaas dambe waxaa laga yaabaa inay tahay abi idriis laftirkiis inay tahay lanna waa soo celeliyey samictu waan ka maqlay yakhtubu isagoo khudbayna yaquul isagoo leh khudbadiis wuxuu leeyahy samictu rasul baan ka maqlay sal slm yaquul isagoo leh kullu denbin dembi la arka casa wuxuu madan yahy allah looyn an yakfirahu inuu dhaafo ila arajulu nin muayaro yaqtulu dila almumina qof mumina mutacamidin xaaluu yahay mid u qasdi oo waxaa weeyaan aan haba yaraata khalad uusan ku jirin tos aw rajul ama nin oo yamuutu dhinta kaafiran gaal isagoo a dhintay oo gaalnimo ku dhinta mooyane inta kale inuu ilaahay dhaafo rabbigan subxaana wa tacaala waxaa weeyaan wuu mudan yahay laakiin aayadihii noo aayadaha noo imaan doona insha allah tabaaraka wa tacaala ayaa ka reebaa qofka muxuu aha qof dilo hadduu tooba keenood ilahay usoo noqdo inuu ilahay ka tooba aqbalo waa dhici kartaa weeyaan laakiin waxaa la adkaynayaa khatarta qofka muslimka dilkiisa ku sugan xadis sagaal boqol iyo shan iyo sideetanaad abarna camr bn ali alas wadiqat xafid an abdirxman ibn hadi waa imamka qaala xadasana sufyan thawri amiiru lmuminiin fi xadiid can acmash sulayman ibn hran alkaahili weeyaan can cabdiraxmaan ibni mura cabdullahi ibn mura yay u qoranta axsant cabdullahi ibn murat alhamdani weeyaan cabdiraxmaanka meesha laga tiro alkuufi waa iqa can masruuq ibn ajdac alhamdani waa iqatun caabidun faqihun mukhadram can cabdillahi ibn mascuud radia allahu tacala canhu ardaa an nabi nabig nabgen wuxuu yidhi laa taqtulu laa tuqtalu dheh laa tuqtalu lama dili nafsu naf ulman dulmi looma dilo gardarro iyo kibir iyo waxaa weeyaan iska dil looma dilo ilaa haddii loo dila kaana wuxuu ahaadaa cala bni aadam alawal ina aadan ee hore oo walaalkii dilay cala bni aadam alawal alawal ma idiin qorant meeshaan waxaa idiin qoran raggiinan kale lwl baa idin qoran alawalka dhiga ilaa haddii uu ulmi loo dilo iyo khalad loo dila kaana waxaa ala bni aadam alawal ina aadamkii hore maqaabil amse habil qaabil amse habil ya ya habil mise qabiil ninka wax dilay keewa maqaafa mise ha waba kama ogen waaya dhib ma lahan mid mid dilay waaya eh, ilaa haddii ay jirto kaana waxaad calaa bini aadama alawal in aadanka hore kiflun qayb oo min damiha dhiigeeda ka mid ah ayaa qayb uu ka qaadanaya way naf kastoo adduunkan lagu dilo oo dulmi lagu dilo naf kasta oo dulmi lagu dilo gaal ha noqoto ama islaan ha noqoto naf kasta oo la gooyo oo dulmi lagu dilo qayb wuxuu ka qaadanaya waxaa ka qaadanaya ninkaas nebi aadam uu dhalay calayhi salaam calaa nabiyina kadalik wadalika maxaa yeelay annahu isaga ayaa awalu man qofkan ugu horreey ahaa sanna jiday alqatla dilka ya soo ma jeedid lidaalika xumaan weliga iska ilaali qowlkaaga yaan xumaan lagaaga dayana ficilkaada yaan lagaaga dayo dhaqankaaga ganacsigaaga wax walba wanaag ha lagaaga daydo waaya intaas waxaan ugu baxnay kitaabkii waxaa weeyaan kitaabkii taxriim اdami baabkiisa koobaad oo waaxid uu bixiy imaamka baabka labaad tacdiim اdami dhiigga in la weyneeyo waa inta horan bay sii raacaysaa dhiig in la daadiyo in la weyneeyo oo wax aad weyn uu yahay ayuu baabkan u baabay xadis sagaal boqol iyo lix iyo sideetan saxiix akhbarna moxamed ibn caawiyat ibnu maalij maal maalaja yay u qoranta maalaja nacam maalaja sida saactaa weyaan moxamed ibnu mucaawiyata ibnu maalaja inta waxaa noo qoran annaga maa maalijin miyaa idiin qoran laanka m suu yahay ma hoos dhigan yahay maalaja waa maalaja waay alanmaati albaqdaadi waa saduq rubama wahim qaala xadaana moxamed bin salmata alxaraani waa iqa can ibn isxaaq moxamed bin isxaaq ibn yasaar weeyaan waa saduq yudalis rumya bishayc wاlqadar can ibraahim muhaajir bajali waa saduq layin xadiid can ismaaciil mowla cabdilahi bn camr caas radi alahu taala anhuma ismaaciilkaas waa saduuq can cabdilahi bn camr caas radi allahu tacala canhuma qaalu cbdillahi bn camr qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm huwa aladii alih baan ku dhaartay nafsii naftaydi biyadii gacantiisa ay ku sugan tahaye laqatlu muminin muumin dilkii ayaa cadam weyn cind allahi alla weyne agti min zawaali dunya addunyada inay zuusho saasuu nabigan yihi sala allahu calayhi waalihi wasalam qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yihi ibraahim ibnu mahaaji laysa bilqawiy ma ahanin weyn waa saduuq xadiis sagaal boqol iyo todoba iyo sideetanaad waa saxiix akhbarna yaxya ibnu xakiim albasri waa iqatun xaafidun cabid musanif qaala xadaana ibn abi cadiy maxamed ibrahim ibn abi cadiy waa iqa can shucbat bnxajaaj alasdi shucba ninkaan imaamkan ku hayno caaw bal aan dib ugu noqon ninku ahaa shucba waxaa weeye ibnuxajaaj alasdi alcataki weyaan ibnuxajaaj alasdi alcataki waa iqatun kow dhahba xaafiduna laba dhahba muinun saddex dhahba intaa waxaa dheeri ah alimaam sufyaan athawri wuxuu ku tilmaamay amiiru اlmu'miniin fi اlxadiid marka waa imaamka la yaqaan markaan leeyahay ogaada meesha waxaa ku aasan wax aad u badan amiiru lmuminiin fi xadiid ku aasan muطinun baa ku aasan iqatun baa ku aasan xaafidun baa ku aasan waa kaas marka imaamnimada halkaas weeyaan saha loola socdo ninka la yihahdo marka shucba waa imaamka can yaclى ibnu caطاء اquraشhi wa iqa can abihi abihis caطاء alcaamir اquraشhi aلطaa'ifi wa maqbuul can cabdillahi bn camr caas radi lla ta an nabina nabigan wuxuu yihi lazawaalu dunya addunyada inay zuusho iyo zuulitaankeeda ayaa ahwanu fudaynaan badan cinda allah alla weyne agti min qatli rajulin qof dilkii muslimin ee muslima xadiidkan dadkan dhiigga muslimiinta iska daadinan oo biyaha biyo la daadiy dhiig la daadiy ay mid isku mid ah, muxuu ay u tahay oo weliba isku ammaano xadiidkan ma maqlin miya hadday maqleenna ma rumay ma rumaysna miya waa cajiib xaqiiqatan aad loola yaabo muslimba uma ahan <laughs> ya sheekhi culama afatwani se u fatwanaysa idhihi <laughs> ya sheekh ha ha xasbuna اllah ونicm اlwakiil nasأl اllah السلام الcaafiya xadiiska sagaal boqol iyo sideed sideetanaad waa xadiid saxiix mowquuf weeyaan mowquuf waa taqaanaan waa xadiis xadiidka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aana loo kor yeelin oo saxaabigu uu wariyey saxaabiga hadalkiisa ama ficilkiisa ayaa mowquuf la yihahdaa akhbarna maxamed bashar oo bundar waa iqatun xaafid qala xadasana maxamed jacfar oo qundar can shucba can yacla can abihi cataa weeyaan aabihi tabcan can cabdillahi bin camr bin caas radi allahu taala ma qala abdillahi bin cabaas qatlu lmumini qofka muminka dilkiisa acdamu isaga weynaa badan cind allahi alweynaagti min zawaali dunya addunya zulitaankeeda xadiis sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa saxiix mawquuf akhbarna camr ibn hishaam aljazri wa iqa qaala xadaثana makhlad ibn yaziid الqرش wa صدوq lahu أwhاm can سفyاn الthwrي can maنصور بن mctmr can can yعlى بن cطاء can abihi abis cطاء alcamri can cabdالlahi بn cmr caas radi الlah ta q cbdالlah بn cmr qatl اmumini qofka mumin dilkiisa acdamu isaga weynaan badan cind اllahi alweynaagti min zawali dunya adunya zulitaankeeda xadiis sagaal boqol iyo sagaashanaad waa صaxiix xasan xasanu صaxiix ah akhbarna alxasan ibn isxaaq almarwasi wa iqa iqaة shaaciru صaaxibu xadiiثi qalahu imam النasائي qala xadaثanii khalid ibn khidaash khaalid ibn khidaash اlasdi wa saduq yukhطi qala xadaثna xaatim ibn ismaaciil اmadani wa saduq yahimu صaxiix اkitaab can bashiir ibn muhaajir اkufi alghanawi saduq lahu layin xadiiث weyaan can cabdilahi bni burayda cabdillahi bn burayd ibn xusayb weyaan saxaabiga ayaa la mxuu aha burayd ibn xusayb ahaa waa iqa can abihi abiis oo ahaa burayda ibn xusayb alaslami waa saxaabi jaliil qaal wuxuu yidhi saxaabigaas qaala wuxuu yidhi rasul rasulka sal sl rsulka wuxuu yidhi qaatilu lmu'min qofka mu'minka dilkiisa acdamu isaga ayaa weynaan badan cind allahi la weynaagti min zawaali dunya addunya zulitaankeed isaga ka weynaan badan weeyaan xadiis sagaal boqol iyo kob iyo sagaashanaad waa saxiix akhbarna sariic ibn cabdillahi alwaasiti alkhasiyu sariic ibn cabdillaahi alwaasiti alkhasiyu waa maqbuul qaala xadaana isxaaq ibn yuusuf alazraq alqurashi waa iqa can shariif ibn cabdillahi alqaadi waa iqatun cafwan ah, saduuqun y ah, saas weyaan waxaa weeyaan markuu qaadinimada qabtay ay usii darnayd can caasim ibnu bahdala waa ninka ad taqaana ibnajuud weyaan waa ninka muqriga ahaa muqriga ahaa laakiin waa saduuqun lahu awhaam an laakiin xagga qiraaadka qirada wuxuu ku yahay qiraaadka waa imaamun xujatun habt weyaan xagga qiraada arimo waxaa jira mararka qaar ninbaa markii la joogo baabul riwaaye markii la joogo oo axaadiis la warina waa saduuq awhaam ayuu leeyah laakiin marka qira'aadka la joogo wuxuu yahay waa imaamun habtun xuja sida caasim abi najuud oo kale sidoo kale ninka la yidhaahdo ibnu isxaaq maxamed ibn isxaaq ibnu yasaar markii la jooga axaadiista la joogo waa saduuqun waxbaa ku yar jira laakiin marka la joogo baabulmakhaazi iyo siirada iyo siirta iyo la joogana waa imaaman xuja musanif oo la yaqaano marka waxyaaba nocaas ayaa jira falyutanabah lidalika ninka mararka qaar waxaa laga yaba dhan inuu ku liidan yahay laakiin dhankan uu ku yahay imaam wax jira waa waana dhacdaa aaday u dhacda arintayda waay can abi wail shaqiq ibnu salma wa muqadram can cabdilahi bn mascuudin radi allahu taala anuma qal cbdillahi bn mascuud qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm awalu maa shaykan u horeey yuxaasaba la xisaabiya bihi isagaba alcabdu addoonka asalaatu salaad weyaan adoonka wax la xisaabay wax ugu horeeyo waa salaada weeyaan wa awala maa yuqda wixii la kala saara bayna naas dadka dhexdoodana fi dimaa waa dhiigaga weyaan tan hore waxaa weeyaan markuu rabbiga subxana wa tacala adoonka xisaabina muslimka ah waxa ugu horeeya waa salaadii wax la weydiina salaadii haddii oo kaamil la arko ahlan wasahlan ayadana waa la aqbali camalkiiskan waa la aqbali insha allah tabaraka wa tacaala haddii salaadii oo naaqis la arkana waxaa la raadinaya oo loo barbaari waxyaaba muxuu ah sunanta iyo howlahan aad aragteen oo rawaatibta la socoto horay gadaalka jira salaadaha iyo sunantan qiyaamuleylkan iyo eh, salaada naafilada iyo waxaa la midka mxuu ahaa salaadaha nocaas ayaa loo barbaaray iyo khayr noocaasa oo salaad ku saabsan haddii mxuu ah la helo tii ayaa looga buuxini eh, haddii laakiin naaqis ay noqoto xaaladiis khatar ay ku jirtaa xagga xisaabta waa noocaas dhanka kala saaritaanka iyo kala bixinta ummadda is haysato xoolaa laisku haystaa waxaa laisku haystaa waxyaabo kala duwan marka dadka is haystana hay u horeyo lagu kala saari doono waxaa weyaan waa dhiiga ilaah wuu idila mxuu ah mxuu idilay weydiiy waa noo imaan doontaa insha allah tabaraka watacaala marka labadaas salaad la-aan ay kugu dhicin dhiig islaana iska ilaaliyey salaad la-aan ay kugu dhicin dhiig islaana iska ilaali labada meelood xaqa ilaah iyo xaqa ibni aadanka labadaas ugu culus iska ilaali towxiidka marka laga soo tago xadiidka sagaal boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa حاضر الجيم وثقة ثبت قال حدثنا شعب وإمامك عن سليمان الأعمش قال سمعته حكم الأبا وائل سلم بن شقيق بن شلم وثقة مخضرم يحدث سوك ورم عن عبد الله بن عب ابن عب ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أول ما شيء كان هو يحكم loo xukumo ama yuxkamu la xukumo bayna الnaas dadka dhexdooda fi dimaa waa dhiigaga weyaan dhiigaga ayaa dadka lagu kala saaraa shayga horeyo lagu kala saara wakaa weeyaan xadiis saddex sagaal boqol iyo saddexi sagaashanaad waa saxiix mawquuf akhbarana axmed ibn sulayman ruxa waa xaafid qala xadana daawuud abu daawuuda cumar ibnu sacd alxafari alkuufi waa caabid an sufyaan اthawri can ilacmash can abi waa'il qala wuxu yhi abi waa'il raxima allah اljamiic qaala cabdulah cabdulah ibn mascuud wuxuu yihi radia allahu tacaala canhu waardaa alhudali saaxibu naclayn walidaawa laba shaqo ayuu lahaan jiray radia allahu ta ada laba kaboodna waa wadan jiray laba kabada nabigana waa qaadi jirta cafwan oo kabaha nabiga ayuu muxuu ahaan jiray sidoo kale waxaa weeyaan uba weysoodkana waa qaadi jiray weysada ubada anaa nabiga u qaadi jiray sala allahu calayhi waali wasalam ma taqaanaan cabdillahi mascuud isagoo noocaasa nabigeena alai sla slam manzilo aad u dheer ayuu muxuu ahaa ka joogay maalin maalmaha ka mid ah ayuu u yeeray cabdillahi mascuud markaasu wuxuu yihi iqra calaya alqur'aan waa tabcan qur'ankii gudu markaasuu yidhi aqra calayka calayka unzil qur-aanka miyaan kugu dul akhriyay adoo lagugu soo dejiyey ini uxibuhu an asmachu min hayri qof kale inaan ka maqla iyo anaadu jeclahay ayuu nabig yidhi sal slm kadibna nabigeenna waxaa weeyaan suuratu nisa uu ku bilaabay yaa ayuha naasu taquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wakhalaqa minha zawjaha ilaa uu ka gaaro fakayfa ida ji'na min kuli ummati bishahiidin waji'na bika calaa haulaai shahiida halkaas ilaa uu ka gaaro intaasuu nabigan u dhegeysan sal slm markaasaa wuxuu yidhi nabigeena xasbuk waa kugu intaan kugu filan markaasaa nabigaan fiiru yidhi cbdillah bin mascuud radi allah tn ah, faidaa caynaahu tadrifaan labadiis indhood waa ilmaynayaan yacni wax aada u cajaa'ib badan waa qur-aankan kariimkaa ah. ilaahay subxaanahu wa tacala qofka aad u fura inuu intuu dhegaysto macaanida la socda tadabura hadda muxuuha imaamka markuu akhrinayey wuxuu akhriyey suurat towba markuu akhrinayey waad maqlayseen aayadda ii sheega markuu aayadda akrinayay iyo aayadihii uu akrinayey wuxuu akrinayey altaa'ibuuna alcaabiduuna alxaamiduuna alsaa'ixuuna alraakicuuna الsaajiduuna alaamiruuna bاlmacruuf wالnahuuna can اmunkar wاlxaafiduuna lxuduud اllah wabashir almuminiin aayaddaas wax ay jamciso ikhwaani fiiriya adduunka wax la arkayba ma halkaas aayadood yani adiga inta lagaa rabaa lagu sheega bas inta haddii lagaa helo jannaad ku dugdurin insha allah tabaaraka wa tacaala attaa'ibuun daa'ima tawbaad u taagan yahi qofka muminka alcaabiduun daa'iman alloo caabudaya assaa'ixuun siyaaxada maxay tahay ya asawm haye assaa'ixuuna aha aha ya alxaamiduun amdu lilah aamdu lilah daaima kaiir اamdi asaaixuuna ataa'ibuuna alcaabiduun alxaamiduun asaa'ixuuna alraakicuun rukuucsan asaajiduun sujuudsan alaamiruuna bimacruuf xumaha faraan cafwan alaamiruuna bimacruuf wanaagga faraan wanahuuna can munkar xumaantana reebaan walxaafiduuna xuduud illah xuduuda alla ilaaliyaan ya wabashir ilmuminiin marka mararka qaar waxaa weeyaan aayadaha qaarkood waa inay kugu dhegta dhegkab oy sida korontada kuu qabsato oo macaanidaas aad mxuu ahay iska fiiris marka isku fiiri adiga inta la sheegay marka intaynan isweydiine attaa'ibuun ka bilow ilaa waxaa weeyaan alxaafiduun lixuduud illah intaan ka joognaa aan fiirina marka nabigeena cala sl slam marka wuxuu noo jidaynayaa in qur-aanka inta lagugu dul akhriyo ama cajal aad ka dhegaysato ama imaamka salaada ku jiray aad ka dhegaysato kadibna aad waxaa weyaan dareento waxa lala hadla inaad adig aad tahay iyo booska ay joogto inaad dareento sidaa weyaan waay cabdullah b mascuud waa ninkaas radia allahu ta arda can abi wail qaal wuuu yihi abi wail qaala cabdullah cabdullah mascuud wuxuu yihi radia allahu tacala canhu arda awalu maa yuqda awalu maa shay kan yuqda la saara lagu kala xukum bayna naas yowma alqiyaamati fi dima waa dhiigaga weeyaan xadiiska sagaal boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa saxiix akhbarana axmed ibn xafs yaa sidaa yidhi alimaam anasaa'i ayaa wuxuu yidhi akhbarana axmed ibn xafs ibn cabdilaahi nacam amed ibn maaa idin qoran amed ibn xarbi idin qoran mise axmed ibn xabs sheekh nuur waad booda mayna <laughs> axsant axmed ibn xafs ibn cabdilahi naysaburi waa saduq qaala xadaana abi aabihi waxaa weya xafs ibn cabdilahi naysaburi waa saduq qaala xadaana ibrahim ibn طaxmaan alkhuraasani iqat yuqrib tukilima fiihi bilirja wayuqaalu rajac canhu ay can irja acmash can shaqiq bn slmata anahu uma dakara wuxuu sheeg kaliimatan kaliima manaha macnaha macneed uu yahay can camar ibn shuraaxiil alhamdani wa iqat muqadram ashacbi miya can cabdilaahi ibn mascuud radi allahu tacala canhu arda qal cbdillah bn mascuud awalu maa shay kan u horeeya yuqdaa lagu kala saaro ama lagu kala xukumo awalu maa shay kan u horeeya oo yuqdaa la kala xukumo bayna naas dadka dhexdooda yowma alqaamati maalinta qiyama fi dimaa dhiigaga weeyaan adi marka u tooghay salaad haddii aad ku dhacdo ama dhiigag aad ku dhacdo halis weyaan marka labadaas qofku waa inu aad ugu taxadiro weyaan qofkii ilaahay u qadaray oo dhiig ku dhacayna waa inuu towbada aad u badiyo la socda albaabka ma xirna albaabka ilahi uu furay subxana wa tacala inuu aad u badiyo ayaa loo baahan yahay sidaa w ilaahayna waa tawaab tawaab weyaan ilahay waa towba aqbale attaa'ibuuna sooma jeedaan attaa'ibuuna sidaa weyaan ya sheekh ha sax waa Ah, waxaan rab <laughs> inaad inaad khaldabaysaan inaad isku toodaysaaniirinayo uh, mxuu ahaa lian xataa martabo ma aha isku martabo ma aha martabada hadda ninkan u jooga um, camr uh, caamir ibn sharaxbiil ashacbi booskiis halkan maaha ma ahan mxuu ahaa ma jooga oo ma ahan eh, ma ahan eh, eh, kibaar ataabiciin ma aha booska hadda ninkan uu jooga halkaas weyaan wallahu aclam waay can cabdillaahi qaala awalu maa yuqdaa bayna الnaasi yowma qiyamati fi dima xadii xadiis sagaal boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa saxiixu bima qablahu akhbarna axmed bn xarb aلطa'i wa saduq qaala xadaثana abu mucaawiya moxamed bn khazim dariir alhamdani wa iqaة mkhadram abu mucaawiya moxamed ibn khazim dariir waa iqa cafwan iqa weeyaan can ilacmash can abi waa'il can camr shuraaxiil shuraxbiil weyaan shuraxbiil camr ibn shuraxbiil qaala wuxuu yidhi qaala rasuul lahi mujadan saxaabigu meesha ka tuuray waa mursal xadiidka marka daciifu noqon lahaa laakiin saxiixu bimaa qablahu weyaan qaala wuxuu yidhi camar qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam awalu maa shay hore yuqdaa la kala saara baynanas dadka dhexdooda yowmalqiyamati maalinta qiyam fi dimaa dhiigaga weyaan xadiidka hore uu ninka la yidhaahdo awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma qiyamati fi dima markuu yidhi cabdullaahi ibni mascuud culimmada waxay dhahaan lahu xukmu rafci in nabiga loo kor yeelay xukunkiis ayuu leeyahay waxaa jirta xadiid marfuuca ah oo sariixa qaala rasuul lah sal slm ama facala rasul lah sal slm nabiga ayaa saa yii ama nabiga ayaa saa sameeyey waa waa waadix waa waa marfuuc oo sariixa ah. mararka qaarna waxaa weeyaan saxaabi ayaa wuxuu leeyahay xugun wuxuu sheegayaa aan lagu garan karin ilaa waxyi mooyan in marka dadka maalinta qiyaamo shayga u horeeya oo lagu kala saara xagga kala saaritaanka inuu dhiigga yahay saxaabiga ma iska garan karaa ila looma waxyooda maya hadduu arinkaas um, camal sheego culimadu waxay dhahaan maa lahu xukmu rafci xadiidkaas wuxuu leeyahay in nabiga loo kor yeedha xukunkiisa ayuu leeyay qaala rasul lahi muusan dhihin laakiin laa yuqaalu uh, bimilihi ra'y xukunkaas oo kale ama xadiidkaas oo kale ama arrintaas oo kale ra'yi laguma sheegi karo ra'yi laguma sheegi karo sidaa darteed marka waxay dhahaan lahu xukmu arafci waaya xadiid saddex iyo sagaal boqol iyo iyo lix iyo sagaashanaad waa saxiix mawquuf akhbarna moxamed bn calaa alhamdani iqat xaafid qala xadana abu mucaawiya maxamed khalid bn darir weyn qala xadana alacmash can shaqiiq bn slmt can abdillahi bn mascuudin qala wuxu yih abdillah bn mascuud radia allahu ta arda raxima jamiica ruwaat awalu maa shay kan u horeeya yuqdaa lagu kala saara bayna الnaas dadka dhexdooda fi dimaa dhiigaga weeyaan xadiidka saddex sagaal boqol iyo todoba iyo sagaashanaad saxiix weyn akhbarna ibrahim ibnu almustamiri mustamiri soo ma ibrahim ibn mustamiri الhdلي wa صدوq يqرب qال xadثna cmر بن cاaصم الكiلاaبي wa صدوq في xفظ شhيء qال xadثna معتر بن سليمان عن wa ثiqة tbtب عن أbيه أbي سليمان بن طلخان التyمي wa ثiqة cاabد عن الأعمش عن شhيk بن سلمة عن cمر بن شhuرaحبيل عن cبدالله بن مسعوud رضي الله taعالى عن نبي وxuu ka warsan nabgena صل sل qal nabgen wuxuu yidhi يجiء waxaa imaan doona الرaجuل nin baa imaan doona aakhidan xaal uu yahay mid ku dhegan biyadi الraجuل nin gacantii ku dhegan ayaa imaan doona maalinta قiyaamo nin baa imaana nin kale gacanta saa u haysta dhab ku dhegan oo fa yaquul wuxuu dhihi marka yaa rabbi rabbiyow haadaa kanaan gacanta haayo oon wada muujadahaa qatalanii wuu idilay adduunku igu dilay fa yaquul lahu allaweyn wuxuu le lahu isaga lima qatalta war maxaa u dishay ninkaan ninkaan gacanta ku haysto kugu dheggan maxaa u dishay fa yaquul wuxuu le qataltuhu waxaan u dilay litakuuna inay ahaato alcizatu sharafta iyo weynaanta laka adi darta aan u dilay rabbiyow yacni jid alla ayaan ku dilay isagoo gaal ah oo waxaa weeyaan dhiiggiisa uu bannaan yaho xarbi ah oo dagaal uu naga dhexeeyo ayaan litakuuna kalimat اlahi hiy اculya ayaan u diri weeyaan fayaquul wuxuu leeyay fainahaa iyada laka lii aniga ayay ii sugnaatay oo waa runtaa weeyaan oo marka waxba lagama soo qaadaya dilkiisii wayajiu rajul nin baa imaanaya khidan aal gacanta ku dhegany biyadi rajulin qof gacantii ayuu ku dheganya ama nin gacantii oo fayaquul wuxuu leeyay ina hada kan qatalni wii dilay fayaquul laholoyn uu lahu isaga wuxuu leeyahay kii wax dilay wuxuu ku leeyahay ama uu leeyahay lima maxaad baad qatalta u dishay fayquul wuxuu dhihi litakuuna inay haato cizatu sharafta iyo saraynta lifulaan hebel inay ahaato weyaan qabiilkanaga iyo tolki tolki tolkia muxuu ahaa la daawan karaa iyada oo waxaa weeyaan dhulka la dhigi tolka inay cizoobaan oo ayaan muxuu aha u yeelay wix lamidka de litakuuna inay haato alcizatu sharafta lifulaan hebel fayquul wuxuu dhihi inahaa iyada laysat lifulaan hebel cizo ma lahan falilaahi alcizatu walirasuuli wlmuminiin fayquul wuxuu dhihina iyada laysmaa lifulan uma sugnaanin fayabuu kadibna wuxuu la laabmayaa ood la gidoomayaa biidmihi ninkii uu dilay dembigiisii ayaa qoorta loo sura ood la gidoomayaa dembigiisa dhan bay alla saari kii wax dilay sidaa weeyaan allahuma mustacaan xadiis sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa safir isnaad akhbarna cabdullahi bn moxamed bn tamiim almisisi wa iqatun qala xadathana xajaaj ibn cawr qala xadathana shucba wa iqa طabcan shucba waa imaamkii can abi cimraan aljawniy cabdilmalik ibn xabiib alasdi aljawni waaiqatun qaala wuxuu yidhi qaala jundub jundub waa ninkee jundubkan ibnu janaado saxaabiga haya radia allahu ta qala wuxuu yidhi xadatanii waxaa ii warramay fulaan hebel baa ii warramay oo saxaabi kale waa ana rasul rasul sl sl qal rasulken wuxuu yidhi yajiu waxaa imaan doona almaqtuulu kii la dilay biqaatilihi kii isaga dilay ayuu la imaan doona uu keeni doonaa yowma alqiyamati maalinta qiyama fa yaquul wuxuu dhihi sal haada rabbi oo ka weydii fiima qatalni muxuu igu dilay fayaquulu wuxuu dhihi qataltuhu calaa mulki fulaan hebel boqortooyadiis inay sugnaato iyo awoodda hebel inay sii jirto ayaan u dilay qofkan qaala jundubun wuxuu yidhi fattaqiha fattaqiha iska ilaali marka adig in hadhowtay saas ay kugu dhacdo iska jir weyno qof muslim dhiiggiisa iska ilaali oo hebel boqortooyadiisan wu dila yaan laga maqlin maalinta qiyaamo xadiiska waa xadis saxiix akhbarna qutay ibn saciid qaala xadana sufyaan ibnu cuyeyna weeyaan can camaar amaar aduhniyi amaar ibn mucaawiyata waa saduq shayac can salim ibn abi ljacd alkhaطafani wa iqat yursil ana bna cabaas cabdulahi bn cabaas ibn cabdilmualib ibn cabd nbi sal sl xabr umr turjumaan qur'an su-ila waxaa wax laga weydiiyey caman qof qatala dili mumina qof mumina mutacamidan xaal uu yahay mid kas u yeeli iyo maqsuud uma kadibna taaba tooba keena wa aamana alla rumey wa camila saalix camal suma la imaaday uma htadaa kadibna hanuunay muxuu noqona xukunkiisa faqal ibn cabaas wuxuu yidhi wa ana lahu tawba tawba xagee u taalla waa madhabkii aan hore u sheegnayo cabdullahi bin cabaas baa la keliyoobay aan sheegnay weyaan saxaabada nabigeena kale lama qabaan cabdullahi keliga ayaa qabaan radi alla tan odah samictu waxaan ka maqlay nabiyakum nabigiina ayaan ka maqlay sal sl qol isagoo dhan yaji-u uu imaan doonaa mutacaliqan isagoo ku dhagan bilqaatili qofka dilay tashhabu ay ka burqanaysa ama tashhabu ay burqanaysa awdaajuhu halbowlayaalkiisa meelaha halbowlaha oo mxuu ahaa xidadku xooggale uu mari ay saa u burqonayaan dama ka burqanayaan fa wuxuu dhihi ay rabbi rabbi sal haada ka weydii fiima qatalni muxuu igu dilay uma qaala wuxuu yidhi cabdullahi bin cabaas wallaahi baan ku dhaartee laqad anzalaha allaahu alla weyne wuu soo dejiyey uma intaa kadibna maa nasakha muusan nasakhin saas ayuu leeyay cbdullahi bin cabas waa madhabka cbdullahi bin cabaas radi allahu taala yani hadalka cabdullahi bin cabaas cabsi weyn buu ku gelinaya aan inaba caadi ahayn xadiidka afar kunaad caaw xaggeen joognaa mujadan alxamdu lilah uma alxamdu lilah uma alxamdu lilah uma alxamdu lilah afar kun oo xadiid weligeen sooma marin intii aan kitaaba aan akrinaynay muxuu ahaa arbaciin laga soo bilaabi laha maanta weligeen meel aanan aanan istaagin aan istaagin caaw ma waxaan arkaya wadaadkii oo sheekh caayid alqarni ma taqaanaa kitaabkan laa taxzan ninka iska oo raggan muxuu ahaa adiga calcumuhu hadda baad ausiigelin shacaayid alqarni sawaabiq aad u weyn oo khayr badan ayuu leeyahay oo u naqaanay beryahan dambena xoogaho waa la yara waxbaa laga yarsheegaa oo dad buu u gacangalay waxbay dhahaan taas annaga hadda waxba nagama gelin laakiin waa nin khayr badan oo dee muddo badan xabsi ku jirayo eh, diinta darteed loo dhibaataynayo marka wuxuu le twitterkiisa twitterka mise facebook ma aqan twitterka umayna ayaa wuxuu u gaaray labaatan milyan oo qof labaatan milyan oo qof ayaa mutaabicu ah labaatan milyan oo qof <laughs> wix aad soo geliyo labaatan milyan oo qof ayaa indhaha saari toos u arkaysa marka isagoo marka dabaaldegaan ujeedayo muxuu ahaa eh, eh, labaatan milyan fadligayga kuma imaan ilahay fadligay weeyaan laho muxuu ah aad ilahay u mahadnaqo aan ujeeday marka waxaan kala jeedaa hadda afar kun oo xadiidka nabigeena sal slam inaan soo marno oo annagoo nabad qabin aan bala qabin aan halkaan soo gaarno wax aad wey xaqiiqatan wax sahlan maan alxamdu lilah uma alxamdu lilah lahu alxamdu awala waaakhiran wadahiran wabaatinan xadiidka afar kunaad waa saxiix weeyaan qala imam abaranii azhar ibnu jamiil albصri alhashim wa saduq yuqrib qala xadaana khalid bn xadr jaym wa iqat dabt qala xadaana shucba can muqirati bn nucmaan annakhci wa iqat can saciid bn jubayr raximah llah raxima jamic ruwaat qala wuxu sacid bn jubayr ikhtalafa waxaa iskhilaafay ahlu kuufati ayaa iskhilaafay hadi ayat ayaddana isku khilaafeen waman yaqtul mumina mutacamidan ayaddaasa isku khilaafeenoo faraxaltu kadibna waxaan safar u galay oon heryada u adkaystay ila bni cabaas cabdulahi bn cabaas baan aaday fasaltu markaan soo weydiiyey ayad ayd faqaala wuxuu yidhi laqad unzilat waxaa la dejiyey fii aakhiri maa unzila qur-aanka la dejiyey qaybii ugu dambeeyay ka mid ahayd uma kadibna maa nasakhaa shayun wax nasakhayn lama haayo saasuu soo fatwooday weya radi allah tn ada wax nasakha ma jiraanba wax nasakha ma jiru yidhi soo ma wuxuu ku dhahay laqad unzilat waxaa la dejiyey fii aakhiri maa nazala qur-aankii soo degay wix ugu dambeeyey ka mid ahayd o uma kadibna maa nasakahaa shay-un wax nasakayna maba jiranba laa ayadan nasakin walaa xadiidan nasakin hmm? hmm? waa soo socotaa <laughs> waa soo socotaa masale minhaaja ah, lama horor bay dhihi jireen waa yahay xadiiska afar kun iyo koobaad waa saxiix weyan akhbarana camr bn cali filas watiqat xafid qala xadana axmed saciid alqaطan qala xadaثana ibn jurayj cabdimalik bn cazim bn jurayj watiqat habt yursil wydlis qala xadaثanii alqasim ibn abi baza qaasim ibn abi bazadan waa nin nagu cusubo waxaa la yihahda almaki waa iqa can saciid bni jubayrin qala wuxu sacid bn jubayr qultu waxaan u iri ibn cabaas cabdillah bn waxaan ku idhi hal liman qatala qof dilay miyay muminan mumin dilay mutacamidin xaal u yimid u qasdi min tawbatin tawba yahay u sugnaatay weyaan qaalu ilah maya wa qara'tu calayhi cabdillahi bin cas waan ka yaabi laha hadii ninkii oo eh, nin muxuu ahay qof dhar dad badan soo dilay intuu u taga sidii ninka ku dhacday eh, inay ku dhacda khatar ugu jiri lahay lakin ilahi waa ka badbaadiyey qaaluu ilaa maya wa qara'tu calayhi aayata aayad ayaan kudul akriyay allati saas fi furqaani suurat furqaan waa meesha hadda ad weydiinaysay suurat furqaan ayadda ku jirtay ayaan kudul akhriyey oo maxay ayadda qur-aanka waaladiina kuwii laa yadcuuna aanan la baryaynin oon la caabudayn ma allah alla weyne la jirkii ilaahan ilaah aakhara ee kale walaa yaqtuluun aanan dilaynayn annafsa naf allatii naftaasoo xarama uu xaram yal allahu alla weyne ilaa bilxaqi xaq in lagu dila oo lagu gooyo mooyane walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaaman yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaama wayaklud fiihi muhaanan ilaa man taaba wacamila ilaa man taaba waaamana wacamila faulaaika yubadilu llahu sayi'aatihim xasanaati kaana la afuura raxiima kuwa ayaga marka dembigooda la dhaafa weliba xumaanta ay galeen xasanaad looga badal ayuu rabbi sheegay aayaddaas ayaan kudul ahriyu yidhi marka ninka la yidhahdo saciid ibnu jubayr qaala wuxuu yidhi hadihi aayatu makiyatun ayadan makay kusoo degtay suurat furqaan nasakhathaa aayatun madaniyatun aayad madiina kusoo degtay ayaa nasaktay waman yaqtul mumina mutacamidan fajzaahu jahannam aayadda marka cabdillahi bin cabaas mansuuq inay tahay ayuu ku dhuftay radia allahu taala lah lakiin lagu la socdo xadiiska afar kun iyo labaad waa saxiix akhbarana maxamed bin hasan alcanzi wa iqatun xaafid qaala xadaثana moxamed jacfar wa qudar iqatun saxiix kitaab qala xadaثana shucba wa imamka can mansuur muctamir wa iqatun habtun can saciid bni jubayr wa iqatun faqiih weliba dee culus qaala amarani waxa ay faray cabduraxmaan bna abi leyla waa ninka soddonka saxaabada nabigeen ah la kulmay waa iqa weeyaan cabdiraman bin abi leyla an asala inaan soo weydiiye ibna cabaas cabdullahi bin cabaas can haatayn ayaatayn labadan ayadood inaan labada ayadood si ay kale yihiin iyo xuunkooda tee la qaadani tee horeyse dambaysa inaan soo weydiya ayuu ifaray waman yaqtul muminan qofka mumin dila mutacamidin xaal yumid u fajazaahu jahannam aayaddaas ayaan wax ka weydiiyey fasa'altu waan weydiiyey faqal wuxuu lam yansakha shay wax nasakhin waxaan aayata aayadda ayaan weydii kale waladiina yadcuuna maca allahi ilaahana khala kuwa alla la jirkiis aanan muxuu ilaah kale aanan tugayn oona caabudaynin walaa yaqtuluuna nafsa nafsan aan dilayn allatii taas xarama allahu ilaa bilxaq xaq inuu ku dila mooyane waxaa weeyaan aanan samaynayn kadibna fa ulaaئika yubadil lahu sayaati xasanaatin aayaddiiyaan ku dul akriyey qaala wxii naزlat waxay kuso degtay fi ahli shirki dadki gaalada ah soo islaamay ay kusoo degtay saas <laughs> waaya xadiidka afar kun iyo iyo saddexaad waa saxiixun bima bacd xadiidka dambe oo ka dambeya ayuu saxiix ku noqonaya qala imam nas abarna xaaji ibn sulayman amambiji mambijiyu wa saduq yahim qala xadaثna bn abi rawaad cabdاlmajid ibn abi rawaad alasdi waxaa weeyaan waa saduuq yukhطiu wa kaana murjian qaal xadaثana ibn jurayj an malik bn bn jurayj weyan can abdilcla cabdilcla ibn caamir aلthaclabiy saduuq yahim can saciid bn jubayr ibn cabaas radi allahu ta anhuma ana qowma dad kaanuu waxaa qataluu ku wax dilay oo faakaru qatla faaktaruu dilka badiyey oo wasanu wasanu zinaystay oo dhilaystay faaktaruu zinada aada u badiyey wantahakuu xurumaadka iyo xuduudda ilaahay kulli qarariyeen oo jeexeen ayay ahaayeen faatow anebiya nabiga u yimaadeen sal l slm qal waxayna ya muxamedu muxamedow ina aladii diinta taquulu aad leedood sheegaysa owa tadcu ilayhi dadkaad ugu yeeraysa xasan wax suban low tukhbirunaa haddii aad noo sheegto anna limaa camilnaa wixii annaga aan samayna hadduu kafaaratan kafaaro u yahay haddii aad noo sheegto ay laqabilna waan aqbali lahaynay low tukhbirunaa anna limaa camilnaa kafaara wixii aan annaga aan samaynay oo dembi ahay haddii diintan wanaagsan oo dadku ugu yeeraysa ood sheegaysa haddii aan qaadana inaad kafaaro u yadaad noo sheegi lahayd ay ay la qabilna ama wax wanaagsan ay ahaan lahayd weeyaan o faanzal alla weyne ayaa soo jeeda caza wajal waladiina kuwii laa yadcuuna aanan tuugaynin oon baryaynin oon caabudaynin maca allah alla jirkii ilaahan ilaah iyo macbuud aakhara kale ilaa qowlihi tacaala fa ulaaika kuwa ayaga yubadilu wuu bedela allahu alla sayi'aatihim xumaanyaalkooda xasanaatihim wuu bedelaa marka dadkaas waa ahlu kufri oo muxuu ahaa xumaan oo dhan soo dhameeyey ayay ahaayeen kadibna islaamnimada looga dhaafay ayuu kala jeedaa qaala wuxuu yidhi ubadil allahu alweyn wuxuu badela shirkahum shirkigoodii iimaanan buu ku badelaa wa zinaahum zinada ay la imaadeen ixsaanan dhowrsanaan buu ugu badelaa iyo ixsaan wanasalat waxaa soo degtay qul waxaa tidhahda nabi allow qul waxaa tidhahda yaa cibaadii addoommahaygi aladiina kuwii asrafuu addoommahaygii o aladiina kuwaas asrafuu waxaad gudbeen calaa anfusihim laa taqnatuu haka quusan min raxmat ilah saa weyan alaaya xadiidka afar kun iyo afaraad waa saxiix akhbarana alxasan ibn moxamed azacfarani wa iqatu qala xadaana xajaaj ibn xamd acwar weyaan can ibni jurayj qaala akhbaranii yacla ibn muslim ilmaki wa iqa can sacid ibni jubayr can ibn cabaas radi allahu ta anuma ana naasan dadba oo min ahlu shirkiga ataw muxamadan nabi moxamed waa u yimaday sal slm faqala waxay yhahdeen ina aladii kii taquulu aad sheegaysa watadcuu ilahi dadkaad u yeeli laxasan waa mid suuban low tukhbiruna haddaad noo sheegi lahayd ana limaa camilnaa wii aanan waxaan la imaadnay oo dembiye ahay kafaaratan inuu yahay dembi shay fiican buu ahaan lahaa fanaزlat waxaa soo degto aladiina kuwii laa yadcuuna aanan la tugaynin maca allaha laweyna jirkii ilaahan ilaah aakhara kale wanaزlat waxaa soo degto qul yaa cibaadiya aladiina addoommahaygiyow qul waxaa tirahdaa yaa cibaadiya addoommahayga aladiina kuwaasoo asrafuu ku xadgudbeen calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah maxaa yeelay ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ee soo degta weeyaan xadiidka afar kun iyo shanaad waa xadii saxiix akhbarna maxamed bn raafic alqushayri waa iqa qaala xadaثana shabaaba shabaaba ibnu sawaar alfizari waa iqatu xaafid rumiya bilirjac qaala xadaثanii warqa warqa ibnu cumar ibnu kulayb waa saduuq fii xadiidihi can mansuur liin qaala xadaثanii warqa warqa weyan can camr camr waa ke ya بن cabaas raضi الlahu ta anuma an nabig wuxuu yihi yajiء اmaqtulu kii la dilay ayaa imaan doona la imaan doona biqaatili kii dilay yowma اqyamati maalinta qyaama naasiyatuhu foodiisa iyo warasuu madaxiisa fii yadi gacantiisa ku sugantay yani madaxa iyo fooda ayaad muxuu ahaa gacanta ka buuxsaday saas u wadaa gacanta kii sheegayna dhib ma laha marna inuu qabtaa laga yaaba ama inuu gacantan haayo foodan haya laga yaaba labadaba u isla hayo waa suuragal wa awdaajuhu meelaha yani halbowlayaalkiisana oo xididada weyn ay maraana tashhabu ay burqanaysa daman dhig yaquul wuxuu ya rabbi rabbi qatalanii wuu idilay xataa yudniihi min alcarshi ilaa carshiga alla ugu dhoweeyo qaala wuxuu yihi fadakaruu waxay sheegeen ibna cabaasin atowbata bay u laga tooba aqbala in kale ay u sheegeen ama aayadii ay muxuu ahaa fadakaruu waxay u shegeen ibna cabaasin atowbata towba in ninkan laga tooba aqbala in kale ay muxuu u sheegeen amaba in laga tooba aqbala ay u sheegeen fatala wuxuu ahriyay hadi aayata ayadan ayuu akhriyey waman yaqtul qofka dila mumina mutacamidan ayuu ku dul akhriyey faqala wuxuu yihi maa nusikat lama nasakhin mudnazarat maalinta la soo dejiyey laga bilaabo wa anaa lahu towba ee towba xaggee ay ugu sugnaanay weeyaan waa cabdullahi bin cabaas madhabkiisa radia allahu ta arda xadiidu afar kun iyo lixaad waa xasan saxiix akhbarna maxamed bin mutana canasi waatiqatun xaafid qala xadana ansaari alansaari maxamed bin cabdillahi alansaari waatiqa qaala xadaثana muxamed ibnu camr aleythi camarka horwaaninge ibn dinar miya ninka aad taqaaneen bu ibn dinaar aljahdami waaiqatun habtun xuja halkaas la mara waa yahay xaalo xaddaana moxamed ibnu camr alleyhi waa saduuqun lahu awhaam can abi zinaad waa cabdillahi bn dakwan waaiqatun habt can khaarij ibn zayd alansari waaiqatun faqix can zayd ibn haabit alansari waa saxaabi jaliilkahaa zayd ibnu haabit iyo zayd ibnu xaarita ma kala taqaanaan ya akhyaaray zayd ibnu haabit wuxuu caam ku ahaa shaqo weyn zayd ibnu xaria shaqo weyna asna lagu yaqaanay labada shaqo ma kale sheegi kartaan naam naam nabiga alay sl slam naam axsanta nabiguu difaaci jiray nabiguu adeegi jiray alayh salaat slaam xibu rasuul weeyaan nabiga uu aada u jeclaa nabiga xataa magaciisa lagu sheegi jiro zayd ibn maxamed aladhihi jiray tabani dhankaas marka daaif waa taqaaneen zayd ibnu xaria nabigeena ala sl marka lagaxaynayo ninkii isaga lagaxaynayo mxuu dhagxanta iskaga dhigayo oo kabiis ay buuxsami jireen way dhiig zayd ibnu haabitna waxaa lagu yaqaanaa ya faraaidka wax kasii weynaa jira alqur'aan jamc alqur'aan ya qur-aanka jamcintiisa raggii lagu yaqaano weeyaan oo ururintiisa isukeenitaankiisa xilliga abubakar iyo xilliga cumaan labadaba radia allahu tacaala canhum jamiica waa yahay ninka la zayd ibnu xaria zayd ibnu haabit cafwan radia allahu taala arda qal wuxuu zayd ibnu haabit naزlat waxay soo degtay alaayatu aayadii naزlat waxaa soo degtay hadi aaya ayadan waman yaqtul mumina mutacamida fajزahu jahannam khaalida fiiha alaaya kuluhaa dhammaanteed bacda alaaya aayadda gadaasheed alle taasoo naزlat kusoo degtay fi furqaani furqaanka furqaan kusoo degtay kadib bisittati ashhurin lix bilood kadib kuluhaa dhammaanteed waxay soo degtay bacda alaaya aayad gadaasheed allatii taasoo nasalad soo degtay fi furqaan bisittati ashhurin lix bilood ayay ka dambeysay aayaddan oo man yaqtul mumina mutacamidan ayaa lix bilood dambeysay ayuu leeyahay qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yihi moxamed ibnu camr walam yasmacu min abizinaad kama maqlin weyaan xasansaas ku noqday xadiidka afar kun iyo toddobaad waa xasanun saxiix weyaan qaala imam nasaci abarni moxamed bashar abudar qaala an cabdilwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi albasri waa iqatun taqayara qabla mowti bialaat siniin qala xadaثna mxamed بn cmr aleyثi waan soo marnay an musa ibn cqba musa ibn cqbat اqurashi waxaa weye iqat faqiihu imaam fi اlmagazi halkaa la aado can abi zinaad can khaarija ibn zayd khaarija ibn zayd waxaa weeye ibnu haabit wa waa iqat faqiih min alfuqahaءi الsabca fii cahdi الtaabiciin raximahum اllah jamiica can zayd ibn haabiti radia اlah ta fi qowlihi qowlka alle waman yaqtul qof ka dila muumina mutacamidin xaal mid u qasdi fajazahu abaalkiisa jahanama weeyaan qaluu hi naزlat hadi aaya ayadan waxay soo degtay bacda alatii ti gadaasheed fii tabaara nazl furqaan tabaaraka alfurqaan ku sugneed weeyaan biamaaniyat ashhurin sideed bilood lix bilood sideed bilood dhib weyn ma lahan waxaa laga yaabaa qofka inuu yihah lix bilood ahayd qol inuu yihah sideed bilood ay ahayd wاladiina kuwii laa yadcuuna aanan la baryaynin maca allah laweyla jirkii ilahan ilaha ka aakhra ee kala walaa yaqtuluun aanan dilaya nafsa naf alatii taas xarama allahu alweyn xaram ila bilxaqi xaq mooyne qaal cabdiraxman wuxuu yidhi adkhala abuzinaad abuzinaad oo cabdulahi bn dakwaan sanadka hore ku jiray sanadkan ku jiray cafwan ayaa wuxuu dhexgeliyey beynahu isaga dhediisa wa bayna khaarija khaarij ibn zayd wuxuu udhexaysiiyey mujaalid ibn cawf ninka la yidhahdo ayuu xadiidkan soo socda udhexaysiiyey udhexaysiintaasna marka nakaaro iyo howlo badan ayay keentay xataa qisadii iyo arrinta mashhuurkeed si ka duwan ayuu u wariyey lidalika xadii soo socda wuxuu noqonaya adiia xadiiun sayasiiru xadiiثa munkara xadiidka afar kun iyo todobiyo sideedaad waa xadiid munkar ah akhbarna camr bn cali flas wa iqat xaafid can muslim ibraahim muslim ibraahim alsadi wa iqat mamuun haahy qala wuxu yhi xadana xamaad ibn salamata wa iqat caabid can cabdiraxmaan ibn isxaaq wa saduuq rumiya biاlqadr can abi zinaad abu zinaad cabdullahi bn zakwan wa dakwan weyaan can mujaalid ibn cawf alxadrami wa saduq qala samictu khaarija ibn zaydin ibna haabiti ninka asaga waa iqat faqiihu min afuqahaءi sabca fi cad taabiciin yuxadis soo ka warram can abihi abi zayd ibn haabit radia allahu radia allahu taala anahu isaga qaala wuxuu yidhi naزlat way soo degtay waman yaqtul mumina mutacamida fajazaahu jahannamu khaalida fiiha ayaddaas way soo degtay ashfaqna minha waan ka baqnay naزlat faashfaqna minha marka waan ka baqnay iska da faashfaqna ay u qoranta ashfaqna basa idin qoran anahu qaal lama naزlat lamaa qof ay qoranta ma jira nuray ma fi lamaa horay kama jirto gadaal dambana fa ashfaqnaa kuma jirto soo ma bas cibaarada waa ujeeda marka sideeda ku akriya marka qal wuxu naزlat waxay soo degtay waman yaqtul mumina mutacamida fajzahu jahanama khaalida fiiha ayaa soo degtay ashfaqnaa ay fa ashfaqnaa kadibna minha waan ka baqnay aad baan ugu xanuunsan on ka baqnay fanazlat اlaaya ayadda ayaa soo degtay allatii taasoo fi lfurqaani suuratu furqaan ku sugan wاladiina kuwii laa yadcuuna aan la baryayni maca allah alweyne maci ilaahan aakhar walaa yaqtuluna ana dilina nafsa naf alatii taas xarama allahu alweyne xarama ila bilxaq ayaa soo degtay arrinkaa marka maxay khilaafsan tahay waxay khilaafsan tahay in ay horeysay ayaddan marka xadiidkan muxuu noqonayaa munkar ayuu noqonayaa munkar ayuu noqonayaa intaas ayaan kusoo koobeynaya kusoo koobeynaa insha allah hada wallahu aclam wsala اllah wslm cala cabdi rasuuli mustafaa